raxmaan alxamdu lilahi rabi lcaalamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilah wala alihi saxbi wasalam ama bacdu dersigii hore xadiidkii ibni cumar markaan ka hadlayne guriga xafse oo koray yani waxaa weyaan marka irtaqaytu ayuu ahaa xadiidka lafdigiisa irtaqaytu ayuu ahaa haddii sulaasi laga bixiyana raqiitu ayuu noqon marka waxaan u sheegnay oon raqaytu naam marka waa rakitu naam lafdiga saasuu sax ku yahay naam ayb waa nin raqiya naam waa koray naam raqaa hadii la yiraahdo oo raqaya laga dhigo ficilka waxau yeelana marka macno kale naam ay marka meeshaasaa la soxo naam qofkii raqaytu u qortay rakitu waa naam rakitu bikasri lqaafi waa naam ayb وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف عن شاهد كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هؤلاء حافظك عن سراقة بن مالك وسراقة بن مالك بن جعشم saxaabi jaliil oo macruuf ah weeyaan waa ninka isku dayay nabiga inuu qabto markii uu hijrada soo baxayo oo ay usuuroobi weysay weeyaan markii dambena ilaahi subxaana wa de suxba iyo ku eh, irsaaqay marka saxaabi jaliil ah ayuu ahaa markan qaala waxau uu yihi suraaqa callamanaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayaana baray fil khalaa-i gudashada marka aan ku jirno dhexdeeda muxuuna bara waa waxa u baray an naqcuda cala alyusraa bidixda inaan korkeeda ku fariisano an naqcuda cala alyusraa dhanka bidix inaan u yar jaleecno wanansiba alyumnaa midig kale aan taagno nacam lugtii midig iyo dhinacii midig xoogaa in dhulka laga soo qaado tan aad marka loogu fariisto dhinaca bidix xoogaa la jaleeco oo loogu fariisto ayb rawaahu lbayhaqiyu bayhaqiga weri bisanadin daciif sanad daciif ayuu ku weriyey calamanaa rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalama fi lkhalaai khalaha musqusha dhexdeeda marka ku jirno nebiga wuxuuna baray an naqcuda alqucuuda cala lyusraa nam masdaraa meesha kasoo baxay nam ku fariisi cala lyusraa dhanka bidix lagu fariisto nam oo la isku badiyo wananib alyumna wa an nansiba alyumna midigta inaan taagno oo dhulka xooga ka yar qaadno ayb rawaahu lbayhaqiyu bisanadin daciif bayhaqi baa werisana daciifu ku weriye liana isnaadka waxaa ku jira qof aan la aqoonin oo majhuul ah naam oo xadiidka sanadkiisa wuxuu leeyahay bayhaqi an min bani mudlij naam can min bani mudlij naam marka ninkan can min bani fulan haddii la yihah lama yaqaan naam haddii mar aan la aqoonin marka xadiidka de waa mubhamaa ku jiro qof mubham ah ayaa ku jira can rajulin min bani fulan bani fulan dhowr nin bay qabaan oo marka haddaan la garanaynin qofkana iqa iyo dacfi midna aan lagu ogeyn xadiidka in laga istaago marka xadiidkan waa daciif maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jiro man laa yucraf qof aan la aqoonin talkiisku sida ibn xajar oo ku sheegay xadiidkan nawowi iyo haysani iyo waa daciifiyeen culamada xadiidkan daciifisa waa anawowi alimaam nawowi nuuruddiin alhaysani haysani iyo haytani laba nin waa iska jir nacam alhaysamiyu bisa waa nuurdiin waa nuurdiin alhaysami waa ninka majmacu zawaaid oo mumbacu lfawaaid ee qoray kitaabka ajal ururiyey ibnu xajar sheekhiisa alxaafid alciraaqi ayay saaxiib ahaayeen muxadisooyin buu ahaa marka alhaysami ayaa la yhaa midkaan marka bita ibnu xajar alhaytami ayaa la yhaa kaas alhaytami qaala alhaytamiy ibnu xajar askalaanina ma laba ibn xajar ibn xajar alhaytami ibn xajar almaki alhaytami kaasa marka midka kutubaha faraha badan la tuxfatmuxtaajka iskala minhaajka sharxay iyo kutubahaasu leeyahay nacam ahay waana midka aada ahlu sunada u weerara way nacam ahay waana shaekhulislaam ibnu taymiya ninka gaalaysiiyey o yiri cabdun khadalahu llahu way nacam addoon ilaahay hoojiyey way kaas nacam laakin ka dhinaca daalika inta warkiisa soo guuriyo si sheegayni magaciisa mararka qaar wax uu qoray u kusoo shir tagaa nacam fataawa kitaabkiisa fataawaha iyo fataawaha iyo uu leeyahay naska ibnu taymiya qoraa macyaalika ma sheegayo magaciisa nacam taana wax fiican ma ahnaan ida kale isaga laftirkiisa mulla cali lqaari iyo aada u radiyeen arrintaas iyadaas ku radiyeen iyo alxaafi eh, almanaawi saaxibu fayd alqadiir ayaa radi jireen isagana nacam mar waxaa nin tacasub badan bau ahaa ibnu xajar alhaytami khayr fara badanna waa qorayo fiqiga iyo iyo marka eh, kitaabkiisa azawaajir iyo kitaabka raafidada uu ku radina sawaaciq lmuxriqa iyo kutub fiican way naam markaasa ibnu taymiya eh, eh, waxa uu kala gar qaaday sheekha la yihaha saaxibu jalaa lcayneyn alalusi kitaab la yihaha jalaa lcayneyn fi muxaakamati alaxmedeyn ayuu qoray naam waa axmed ibnu taymiya iyo axmed ibnu xajar alhaytami labadooda u kala gar qaaday naam marka xaqanna si fiican u kala gar qaaday tacasub iyo midna isagoanan lahayn kitaab marka aad fiican marka dadka qaar waa isku khaldaan iman badan marka haytami waxay ku khaldayaan nuuridiin majmuuc zawaaidka midka qoray isku waktina ma ahayn isku fanna ma aysan marka midaan eh, fankiis wuxuu u badnaa nuuridiin haytami xadiidka nacam midaana fiqiga iyo ku yar badnaa nacam marka alimaam nawowi iyo haytami ayaa xadiidka daciifiyey iyo alxaafid ibn xajar acasqalani naam ibn xajar acasqalani waa musanif kitaabka iskale casqalani iyo kasqalanina ha isku qaldi naam niman badan oo diinan ka hadlayna ay dhahay raayaalka waxaad ka maqle isku khasaayo naam qaala alkasqalani saas yiri war kasqalani inta soo guuriye wuxuu ku leey xajar alcasqalani yaa yiri saas naam marka kasqalani iyo casqalani labadaa wasiya isuma mid mindhaa ka noqda naam agteeda marka kaas asagana tasawuf fara badanaa ku mm. jiray alqasalaani marka ibn xajar alcasqalaani baa midkaan marka xadiidka daciifiye iyo albusiri busiri asagana waa saaxibu azawaaid almisbaax zujaaja almisbaax zujaaja kitaab la yirahdo u leeyahy oo zawaaid ibni maaja oo uga hadlan waxau ururiyey axaadiista ibnu maaja ou keligiis weriyey oo umahaadka kale aysa werinin axaadiista ibnu maaja oo zaaidka kale yahay bukhaariga iyo muslimka abu daawudka iyo tirmidiga nasaa-iga ayuu weriyey nacam kitaabkiisa almisbaax zujaaja laha nacam marka axaadiistaas ibnu maaja keligiis ou ka wariyey umahaatu sita oo keligiis ka wariyey ayuu gooni u alifay xugunna saaray tasxiix iyo tabciif iyo waxay ahaaleysnacam isagana ma aha midka burdaha alifay ma aha nacam dad badanay malada uga dhacday iyada marka ma joogi n buusiriya burdaha qore muxadis weyn u ahaayo saaxibu misbaaxi zujaaji iska leeyihin shuqul iskuma laba nin oo kala gaaray ahay de kitaabada layska baal goosanayo dhibkaasay leedahay ma fiicna intaa marka xadiidkan way daciifiyeen marka waa daciif xadiidkan waxaa laga qaadanaya de waxa uu leeyahay waxa ay tahay in marka la gudana dhanka bidix xoogaa laisku yarbadiyo taasna marka culummada waxay ku cileeyaan oo yiraahdaan iyada ayaa ashal u ah inay wixii kaay kaasoo baxaan naam taasaa ufudud iyo dariiqadaasa ah ayaa yani ufudud leeyihiin laakiinse hadus xadiidka ansixin khalaas waa ka soconayna wacan ciisa bni yazdaad can abiihi oo yazdaad ah wuxuu ka wariyey qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam idaa baala axadukum midkiin haddii ou kaadiyo falyantur dakarahu dakarkiisa ha riix riixo oo marka si ay kaadidii si fiican ay marka ha tuujiyo dakarkiisa si ay kaadidii oo iskaga hubsado nacam ayib halaaa maraatin saddex jeer nacam hal yantur taasoo idinma dhigaay taaboo idin dhigaay waa isku macno hadii fal yantur iyo fal yantur isku hal nacam fal yantur yani ha ka firfirdhiya kaadidii way nacam kaadidii iyo wixii si fiicana uga firfirdhiya nacam magarat hadii saa la yihaaha hadii tadii la dhahana marka waxay tahay ku dhowdahay inaan nacam ha iska hubsado si fiican isaga tawjiyo oo wixii ku jira ka daadaadiya nacam marka labada macnaba ma kala foga nacam ayb kaadidii qasabadii meeshii marka ay kaadida ka socotay marka oo iska hubsado inay wax ka dhamaadeen kadib marka kaadidii isi fiican ha uga firfirdhiyo meeshaa nacam rawaahu rawaahu ibnu maaja ibnu maaja ayaa xadiis ka wariyey bisanadin daciif sanad daciif ayuu ku wariyey nacam ibnu maaja xadiidkan dacfiga ku jira isagana waxa uu yahay ciise bnu yazdad awalan ciise bnu yazdadna waa la yidhaha ciise bnu asdadna waa la yidhaha asdad bihamzatina waa la akriya naam hay marka xadiidkan waxaa ku jira awalan yazdad laftirkiisa saxaabi ma uusan ahayn nacam oo bukhaari waxay yidhaahdeen saxaabinimadiisa ma sugna ciise bnu yazdad can abiyi can inabiyi waa ma og tahay marka yazdadkaa saxaabi ma aha suxbadiisa ma sugna ayb ibnu cadiy isaga wuxuu ku tiriye taabiciinta inuu kamid ah oo taabiciintu kamid ahaa yii ibnu maciinna waxa uu yiri laa yucrafu ciisa walaa abuuhu yaxya ibnu maciin waxa uu yihi ciise bni yazdaad iyo aabihiis labadaba lama yaqaano jahaal ku xukumay oo dusha uga tooran alimaam nawowina sharx muhadabka ama majmuuca waxa uu ku yiri itafaquu cala anahu daciif xadiidkan inuu daciif yahay bay isku waafaqeen culamada muxadisiintu way isku waafaqeen inuu daciif yahay saa darteed waa daciif khulaasada ciladiisana waa maxay waxaa ku jira ciisa bn yasdaad can abiihi waaye ciisena lama yaqaano yasdaadkaana oo nabiga ka warinayana nabiga sooma gaarin oo xadiidka waa mursal saa darteed waa daciifn fiqiga marka ku jira meesha u keensadeen waxay tahay in kaadidii iyo wixii markaa hararaaga iyo wixii meesha ku haraaray in laga firfirdhiyo nacam oo meesha si fiican kaadidii inta looga firdhiyo kadib la dhaqo markaa nacam oo yani waa fi aayati waxa waaye tanazuhi kaadida layska fogeynayo iyo yani kaadida oo aada laysaga dheereynayo laysaga nadiifinayo kuxeel dheeraashadeedu kamid yahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sa'ala ahla quba ahla quba ayuu su-aalay nabiga sal l slam reer quba quba waa masjidkii nabiga marka maahan midkii kale waa ee madiina ku yaala naam reer bani camri bni cawf qoladaas xaafadooda ku yaalay naam marka waana masjid nebiga oo sabti kasta oo imaan jiray ibni cumar sida uu warinaayo ibni cumarna oo aada ugu dadaali jiray sabti kasta oo soo ziyaaro jiray salaadana oo ku tukan jiray naam salaada lagu tukado iyana cumro oo kale lamid tahay iyo booqashada la booqdo marka waxaa u safri kara masjidu quba laakin mas'ale in la ogaado waayo ciddii madiina joogta way usoo safri kartaa si ay ugu tukato cidda madiina ninkii joogo si uu ugu tukado waa soo aadi karaa safar ma ahani leanna madiina ku yaala masjid quba oo fi lmadiinati laakiin qof madiine aan deganayn oo ay safar ku tahay inuu yiraahdo madiinan aadaa liajli masjidi qubaadan u aadaa si aan ugu tukada ma banaana leanna nebigu wuxuu yihi laa tushadu rixaal ila ilaa halaaati masaajid masjidii haada wamasjid alxaraam wamasjid alaqsaa marka masaajidka nebigaa loo safraa ee masjiduquba looma safraayo idan marka masaajidka nebiga marka aad u safarto masjiduquba tabaxu kuu noqona markaas nacam mar haddaad masaajidka nebiga aad aadad ku tukato inaad markaas kadib masjiduquba aad booqato ood ku tukato way markaas waa sunna nacam ilaa adu nin madiina joogaa tahay markaas laakiin inaad halkaan uga baxdo masjiduquba keligiis oo aadan masaajidka rasuulka u soconin ma banaano nacam taa marka masjiduquba marka wuxuu leeyahay fadiiladaas ayuu leeyahay nacam marka dadkii meeshaa deganaa ahlu quba ahaa ayuu nabiga su-aalo faqaaluu waxay dhaheen yani waxa uu su-aalayna riwaayad kala cadaynayaan waxa uu su-aalay ilaahay waa idin ammaanayaa yaqulu in allaha alle yusnii calaykum alla waa idin ammaanayaa nacam <coughs> alla waa idin ammaanayaa ammaantaan maxaad ku hesheen bal kawaraba nacam fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin waay nacam marka maxaad ku mudaqayn ammaantaas ilaahay oo eh, idin ammaanayo faqaaluu waxay dhaheen inaa anagu nutbicu lxijaarata dhagaxda ayaan raacinaa almaa biyo dhagaxda biyaan raacinaa <clears throat> inaa anagu nutbicu lxijaarata dhagaxda waxaan raacinaa almaa biyo oo yani markaan dhagax ku istajoogno biyo ayaan ka dabageynaa rawaahu lbazaar bazaar ayaa weriyey bisanadin daciif sanad daciif ayuu ku weriyey waasluhu xadiidkan asalkiisana fi abi daauda watirmidiy abu daauud iyo tirmidi ayuu ku sugan yahay wasaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waa saxiix yeelay kan oo abu daauud iyo ay wariyeen min xadiidi abi hurayra biduuni dikri lxijaara iyadoo aynan ku jirin biduuni dikri lxijaarati dhagaxda sheegideeda iyadoo aysan ku jirin wax kale maa xadiidkan laba qaad ayuu ku yimid bazaarna wuxuu ku wariyey in dhagaxda iyo biyihii la kulmiyo abu daauud iyo tirmidi iyo ibnu khusayma waxay ku wariyeen reer quba biyo keliya inay ku dhaxaaro qaadan jireen oo meeshaba dhagax aysan ku jirin nacam labadaas riwaayo ayuu xadiidku leeyahay nacam ciladiisa marka aan sheerino nacam bazaar xadiidka markuu wariyey waxa uu yihi laa naclamu axadan rawaahu can zuhriyi ilaa muxamed bna cabdilcaziiz zuhri waxaa ka wariya ninka la yidhaha maxamed ibn cabdilcaziiz bes u fiirsada zuhri nin arday badan leh buu ahaa nacam oo muxadis weyn waxawaay axaadiista oo ku wareego marka ruwaadiisii ardadii ka wari jirtay dhammaantood haddaysa xadiis kaa warinin oo hal nin keliya oo layaraa maxamed ibn cabdilcaziiz oo wariyey maxamedkaasna wiilkiisa keliya un baa kasii wariyey weliba nacam ayb marka ninkaa marka zuhri ka warinayo darajadiisa xadiidkaa maxay tahayna maxamed ibn cabdilcaziizna dacafahu abu xaatim abu xaatim ayaa daciifiyey weliba waxa uu yihi abu xaatim laysa lahu walaa liakhaweyhi cimraan wacabdillaahi xadiis mustaqiim asaga iyo labada la dhalato walaalihiisba xadiis toosanba ma qabaan oo axaadiistoodu waa daciif mar walba naam isaga iyo labadiisa walaala maxamed ibnu cabdilcaziiz ayib marka zuhri asagoo arday badan leh ayaa hal nin oo daciifa keliya ka weriyey sidaan uga weriyey idan marka xadiiska waa munkar xadiiska nakaara ku jirto nakaarada meesha uga imaaneysana waa maxay hal nin oo daciifa ayaa la gooni noqday xadiidkii uma haddana isagoo la gooni noqday wuxuu khilaafay mujaahid can ibni cabaas wuxuu khilaafay saas waxay tahay riwaayati mujaahid can ibni cabaas oo iyada aan dhagaxda sheegin banaan marka riwaayada dambe oo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibn khuseyme ay werinayaan waa can ariiqi mujaahid can ibni cabaas can ariiqi mujaahid can ibni cabaas can nabiyi sala allahu alayh waali wasalam an ariiqi mujaahid can ibni cabaas iyo abu hurayra sidoo kale iyo ariiq abu hurayra ka imaanayo labada dariiq oo rag siqaada ay werinayaan dhagaxda ma aysa sheegin halka nin ee dhagaxda sheega waa ninkan daciifka saa darteed riwaayada hore ee xadiidka nakaara ayaa ku jirto leana nin daciifa rag siqaada khilaafay musalaxa waa kusoo marnay haddii daciifka ou khilaafo rag siqaad ah maxaa la yidhahdaan xadiidkiisa munkaraa layihaha riwaayada kasoo horjeedana macruufaa layihaha macruufku marka waa kana nacam waa riwaayada dambaa macruufka oo abu daauud iyo tirmidi ay werinayaan oo dhagaxda aan ku jirin ayb nacam xadiidkan marka nawowi iyo ibnu xajar iyo culamada dhan sidaasay dhaheen khulaasat lqawl ciladiisa waxay tahay xadiidka hore fiihi waxaa ku jira maxamed ibn cabdilcaziiz can zuhri wahuwa daciifun maxamed ibn cabdilcaziizkaas riwaayada dambena waa riwaayo saxeixa oo duruq badan ayay ku timid can ariiq ibni cabaas iyo can ariiq abi hurayra weliba ibn cabaas oo mujaahid ka warinayo haddana duruqdaas faraha badan xijaarada ma aysan sheegin dhagaxda ma aysan tilmaamin marka khulaasada fiqiga intaa riwaayada fiqiga xadiidka waxaa laga qaadana in qofku biyo uu ku gaabsan karo horaan usoo sheegnay dhagax inuu ku gaabsan karana horaan usheegnay iyadana oo xadiidkii ibnu mascuud baa u daliila inuu dhagax ku gaabsan karo oo ibnu mascuud markii la yidhi saddexdii dhagax ii keen nabiga inuu biyo isticmaale lama sheegin markaa kadib nacam hay marka dhagaxdii keligeedna waa lagu gaabsan karaa biyihii keligood waa lagu gaabsan karaa in la jamciyo xadiidkan daciifka ah ayaa kusoo arooray marka haddii qofka isaga uu nadaafad ahaan isaga jamcinayo wax dhibaato ah ma laha laakin tacabud ma sugnaanin nacam halka ma sugnaanin khulaasada marka meesha ku jirta waa saas nacam xadiidkuma soo aroorin laakin haddii uu mubaalaga ku samaynayo isaga rabo inuu nadaafada u ku xeel fogaado dhagaxdii iyo biyihii oo isku daro wax dhibaata korkiisa ma ahan baabu lgusli waxukmi ljunub qubayskii xukunkiisa cadayntiisiiba u baab yahay iyo waxukmi ljunubi iyo junubka xukunkiisa cadayntiisa qofka janaabada qabo cadayntiisiiba ubaab yahay xukunkiisa cadayntiisi ubaab yahay meeshaana marka axkaamtii gusliga sifada loo qube gusliga sideedaba waxaa ku jirta dhowr baxti haddaan xisaabna waxay noqone awala asbaab lgusli asbaabta qubayska keento waajibiso ko tan labaad waxa ay tahay sifatu lgusli qaabka loo qubaysto qofka uu qubayski qaabka u qubaysanayo wixii arkaano ku jiro iyo wixii sunano ku jiro halkaasaa lagu wada baaraa maadada saddexaadna waa maxay xukmu ljuub ninkii marka qubaysaa ku waajibay xukunkiis muxuu noqona maxaa u banaan maxaan u banaanayn ayb intaas madaaxibtaasa ugu muhiimsan axaadiistuna ilaahaasay xooga saaraysaa wuxuu ku bilaabaya marka asbaabu eh, qubayska asbaabta keenta ku bilaaba qala imaam ibn xajar asqalani raximah llahu tacaala can abi saciidin alkudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi almaau biyaha yani waa qubayskii min almaai biyo ayuu ka ahaaday almaau qubayskaa loo jeedaa biyaha hore min almaai biyaha qofka ka yimaado ee manida ah ayuu ka ahaaday agg xaggiisa almaada hore iyo almaada waa kala macno duwan yihin almaau yani inaad qubaysato biyo isku rogto waxay ka ahaataa min almaai inay adigu biyo kaa yimaadaan shahwo ay kaa timaado naam ayb xadiidka marka waxaa ku jira jinaas jinaas tam ahaa ku jira naam cilmiga marka laga hadlaa min cilmulbadiica ayuu kamid yahay jinaaska naam cilmulbayaan iyo cilmulmacaani iyo cilmulbadiic ayaa lgu saddexaas cilmiga lagu daraaseeya balaaada naam marka kan cilmulbadiic kamid yahay jinaaska naam almaau min alma weliba waa jinaas taam labada erey waa isku mid maca dalika haddana laba macnay kala wataan jinaasku waa inaad laba eray oo isku dhow ama isku meel isticmaasho laba macnoo kala gaarna u kala isticmaasho alma iyo alma isku hal e-, erey waay laba macnoo kala duwanna waa loo isticmaala waya meeshaan marka rawahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey wa asluhu xadiidka asalkiisana fi lbukhaariyi ayuu ku sugan yahay xadiidka asalkiisa bukhaari buu ku sugan yahay marka fiiri ibnu xajar siduu rawaahu muslim wy xadiidka intaan almaau min almaa muslim baa weriyey oo bukhaari isagu almaau min almaa ma werinin oo bukhaari isagu almaau min almaa ma werinin bukhaari asaga wuxuu wariyey sababta xadiidka uu ku yimid bis inta dambe maba sheegin sababtuna marka waxau ahaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu u galay marka nin ayuu ugargaraacay ansaarta kamid ayuu albaabka ugargaraacay markaasa ninkii uu soo degdegay markaasu wuxuu yihi ucjilta waa lagu dedejiyey yii naam ehelkaagii baan kaa soo dedejinay naam hay oo uqxidta amaba intaysa shahwadii kaa imaanin ayaa lagu soo dedejiyey bu yii naam hay marka intaa markuu yidhi kadib buu nabiga marka wuxuu yidhi hadday saanoo kale kugu dhacdo waxaa kugu ixsiika alwudu weyse unbaa kugu filan inama almaau min almaa sababtoo ah biyaha qubayska wuxuu ka waajibaa inay meni kaa timaado marka ufiirso inta dambe muslim baa weriye almaau min almaa qisada hore laakin bukhaari waa la weriyey marka xadiidka intaan almaau min almaa bukhaari ma werinin laakiin asalkeedu weriye iyo qisada ayb xadiidka diraaya marka muslim baa weriye war uga baahna diraayada xadiidka ku jirta ama fiqiga ku jira xadiidkan waxaa laga qaadanaa meli markay timaado in horta qubays uu waajibayo waxyaabaha marka qubayska uu ku waajiba khuruuju lmaniyi manida imaatinkeeda wuxuu keenaa qubays naam taas waa xadiidka sida tooska waxa looga fahmaya manduuq iyo mafhuum dalaalaat lalfaad marka laga hadlayo manduuq iyo mafhuum baa kala jira xadiidkan manduuqiisa toos wuxuu u abaarayaa oo si cad uu kugu sheegaya hadday mari kaa timaado qubays in lagaa rabo maxaa laga fahmaa marka mafhuumkiisana waa maxay waxaa laga fahmaa xadiidkan haddaysan mari kaa imaanin qubays inaan lagaa rabin walowba aad naag xaaskaaga adiga aada jimaaci naam hadaad xaaskaaga jimaacdo iyadoo shaago kaa imaanin aad markaa aad kala tagtaan qubays inaan lagaa rabin laga fahmaa xadiidkan naam waa can ariiqi lmafhuum ayaa taas taas marka uu kugu tusaa laakiinse xadiidkan mansuuq waa naam waa la nasakhay xadiidkan waxaana naskhigiisa aada u cadeeyey sahl ibnu sacd asaaidi oo sahl ibnu sacd axmed baa werinaya imaam axmed musnad axmed sahl ibnu sacd ayaa waxa uu yihi xadathanii ubay ibnu kacb ubay ibnu kacb baa wuxuu ii sheegay u yihi ana alfutya alatii kaanuu yaquuluun fatwadii ay dhihi jireen almaau min almaa fatwadii ku dhisnayd xadiidkan almaau min almaa inay ahayd waxa uu yihi marka kaanat ruksatan rukso ayay ahayd kaanat fii awali lislaam kaanat ruksatan fii awali lislaam islaamka markuu bilawga ahaa ayay rukso ahayd uma amara biligtisaal nebiguse markii dambe dadku inay qubaystaan ba u amray ama meni ha keenaan ama yaysan ka imaanin mar haddou ninku xaaskiisa u tago in la qubaysto ayuu markii dambe nebiga amray marka nas waay saxaabigii baa waxau leeyahay ruqsadan almaa min almaa haddii adiga aad jimaac samayso shaaw ayaysan kaa imaanin qubays lagaama raba ruqso hore u jiri jirtay ahayd amaa waktigii dambe nebigu wuxuu amray in la qubaysto oo xadiidka soo socda ku amray idaa jalasa bayna shucadiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba alguslu wain lam yunzil manigaysanba ka imaanin qubaysaa waajiba marba haddii marka oo labada gudniine ay istaabtaan qubaysaa waajiba khalaas marka xadiidka kan marka alma mansuu waa la nasaxay xadiidtaas hadda aan sheegayno ayaa lagu nasay oo marka muxuu sheegayaa kuwa nasaa kuwa nasakayo ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba algusl mar hadday labada gudmin isaabtaan qubays baa waajibay wain lam yunzil manihaysanba kaa imaanayna inta oo marka madluuqa oo u sheegayo oo ah xadiidkan inta ah haddii qofka ay shahwa ka timaado isagoon jimaac samaynin de inay qubays uu ku waajibayo asna xadiiska soo socdaa tilmaamaya oo nebigu umu sulaym uu ku yiri nacam idaa ra'at ilmaa qofku haddii isagoo hurdaayo ou markaa ixtilaam iyo riyo iyo ou dareemo oo u markaa diye arko meeshii qoyan ou arko qubaysaa ku waajibayo xadiiskaasaa nooga filan marka hay marka laba sabab waa meesha wax yaallo sabab qubayska waxaa waajibiyo khuruuju lmaniyi mani inay soo baxdo ha ku timaado si alla siday doonto ko midda labaad waa maxay aljimac ninku naas inay marka ay isjimaacaan walowgeysanba mani imaanin jimaacu mani looma shardin bimujaradi haddii labada gudniin ay istaartaan marka waxaa xasilayo qubays ayaa waajibay sawaaun anzala aw lam yanzil xadiikan marka almaa min alma waa xadiis mansuuha marka waan abi hurayraa radia allahu canhu qaal asxaabta qaara ah fadwo jirtay oo ku tagtay u kamid yahay cuثmaan ibnu cafaan iyo oo xadiidka dambe uusa soo gaarin laakiin sidaas raajix ah xadiidka dambe ayaa nasakhay bukhaarina waa ishaaray oo waxa uu yihi alguslu axwadu qubayskaa horta dadaalka uu ku jiraa yii qofki inuu qubaysto ayaa dadaalku ku jiraa yii wahuwa alaakhiru wadaka alaakhiru isaana dambeeyey labada xadiid in la qubaysto kan sheega ayaa dambeeyey marka xadiidkan hore waxaa laga qaadanaya marka oo keliya manduuqiisa sax waay mafhuumkiisa laakin mansuuq waay manduuqa xadiidka waa maxay in hadday meli kaa timaado aada qubaysanayso waxau sax ku yahay axaadiista soo socota way haddii aysan marka meli kaa imaanin laakin aada jimaac samayso waa ka xadiidkana soo socda وعn abi hurayrata radia alahu canhu qala qala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam ida jalasa axadukum midkiin haddii uu fadhiisto bayna shucabiha aarbac afarteedii xibnood hadii uu ku fariisto marka waa lugihii iyo gacmihii lugihii iyo gacmihii haduu ku fariisto uma jahadahaa markaa kadibna uu markaa dadaalo si markaa ay wax uga yimaadaan uu ku dadaalo oo markaa jimaac uu ku dadaalo sameeyo faqad wajaba lqusfaqad xaqiiqada wajaba lqusl qubaysla waajibiy muttafaqun caleyh buhaari muslim bacdii kasoo saaray zaada muslimu muslim wuxuu ku daray wain lam yunzil yusanba may dejinin wain lam yunzil yaanu dejinin in lam yunzil maniya manigaysanbaba ka imaann marka xadiidkan manduuqiisa maxau tilmaama isaga toos maxau noo tusaan ama mani ha timaado ama yayna imaanin mar haddii jimaac dhaco gubaysaa layska rabaa marka xadiidkan iyo kii hore kii hore mafhuumkiisa kala nasakay marka kii hore mafhuumkiisa kan ayaa nasakay marka labada xadiidna laba sabab bay sheegaya xadiidka koowaad sababka uu sheega waa maxay khuruuju lmaniyi kanna sababka uu sheega waa maxay jimaac inuu dhacnaan lababa marka labada xadiid mid kastaa sabab qubays waajibiso ka hadla ogaada kan horena hadday mani timaado kan dambana haddii jimaac dhaco iyaysanba mani imaanin marka laba sababaan hadda marayna tirsada asbaabaha qubayska waajibisa tiri khuruuj lmaniyi ko iyo ijmaac labadaas loo dhaxay an umi salamata radia allahu canha ana uma sulaymin wahiy imra'atu abi alxa umu salama waxaa laga wariyey umu sulaym inay wahiya umu sulaym imra'atu abi alxa waaye abu dalxat alansaari zayd bnu sahl hooyadii ee xaaskiisii waaye waana anas bnu maaligay dhashay umu sulaym binti milxaan ya waa keeni doonaa ayb wahiya imra'atu abi dalxa waaye qaalat waxa ay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina allaha laa yastaxii min alxaqi ya kaas iska wata idinka usoo laaba doona kan kale ina allaha laa yastaxii nusakdaa kale gegedisan ina allaha alla laa yastaxii min alxaqi xaqa kama xishooda ilaahi subxaana watacaala fahal cala almar'ati haweenta korkeeda ma yahay min guslin wax qubays ah idax kalamad hadii ay ixtilaamto nusakda gabal maba qoraayen xadiidkan ogaaden waa qaar waa dabamaradeen qaarna maba qoraayen xadiidkan buluuqu waa kamid yahay nacam nuskooyin kale ayaa qoraaya waa ku darsanaya marka hadhow guurso adoos kuu qornay nacam nusakda gabal maba qoraayen saddex nusko xadiidkan ma dhigayso nacam nusakda qaar oo makhtuubaad saxana xadiidkan waa ku jiraa buluuqulmaraamka nacam taas ogaada waayahay qaalat waxay tihi ya rasuul allahi in allaha alla laa min alxaqi fahal cala almar'ati haweenta korkeeda maya min guslin wax qubaysa ida xtalamad haddii iyadu ay ixtilaamto hadday riyooto wax qubaysa ma laga rabaa qaala waxau yihi nabiga nacam haa idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto alxadiid muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen marka xadiidkan isagan unka unka laga qaadanaa wuxuu yahay qofku haddii habeenkii uu riyoodo ee u markaas qoyaan ou arko qubays in laga raban oo asbaabta qubayska keento waxaa kamid a khuruuju lmaniyi bixtilaam manidii inay soo baxdo ay kusoo baxdo ixtilaam iyo riyo ayaa laga qaadana xadiidkan marka weliba xadiidkan waxaa looga kaaftoomay xadiid kaloo daciif wuxuu tilmaamaa qofkii hadduu seexdo ixtilaam uusa xasuusanin inuu riyoodo ma xasuusto subaxii markau soo kacay ayuu qoyaan arkay maxaa laga rabaa waa inuu qubaystaa ixtilaam ayuu xasuustaa riye ayuu xasuustaa subix marku soo kacay wax qoyaan la yihaa ma arag ninkaa qubaysa lagama rabo xadiiu caaisha fi sunan abi daauud oo daciifaas ah baa dhigaayo laakiin kana looga kaaftooma leana nebigu qubaysku muxuu ka waajibiyeyna fahal cala lmar'ati waxay tihi eh, haweenta korkeeda ma yahay min guslin qubays idaxtalamad hadday riyooto muxuu nabigu yidhi marka qaala nacam buu yidhi haa goorma waajiba marka idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto dhah u firsada marka hadday biyo aragta maxaa laga qaadana haddaadan biyo arkin adiga qoyaan haddaadan arkin wax gubaysa lagaama raba inaad riyootay aad xasuusataa wax qoyaana ma arag meeshaad ku jiiftay maradaa aad wadatay go-aadi waxba kuma arag nacam qubays ma lagaa raba nacam maxaa idaa ra'at ilmaa meeshaan ma lagaa waayay nacam haddii aad laakiin biyo aragto maradii aad ku jiifto aad ku aragto markaa eh, aad ku aragto qoyaan aad ku aragto riyana adiga aadan xasuusanin maxaa lagaa rabaa qubaysku waajib boo kuguya sabab idaa ra'at ilma biyaad adiga aragtay mar walbaa biyaha qoyaanka aragtidiis unbaa wax lagu dhisaa adiga ixtiraamka aada xasuusato iyo inaadan xasuusanin waxba laguma dhisaa taama la garta marka xadiidkan kaas abu daawud ku sugan baa looga kaaftoomaya naam ee oranayo saa u kala saarayo dhow nin nin ku arko dhow riyo xasuusto ee uusan arkin qoyaan lagama rabo qubays haddii sida kale ay tahay oo riyo ausa xasuusanin laakin qoyaan arka qubaysa laga rabaa xadiidkaa daciifka kana naga nawowi sida uu leeyahay majmuuca an anasi eh, radia lahu an wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi fi lmar'ati haweeneyda taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeyda riyadeeda ku arkaysa maa yara rajul ninka wax u arkoo kale naagta arkaysa ninka waxa u arkoo kale riyada iyo waxa lamidkaa ah qaala waxa uu yii markaa nabiga sal lahu aleyh ali wasalam taktasilu way qubaysanaysaa muttafaqun caleyhi ninka wuxuu arko kale hadday aragto qoyaan iyo hadday meesha ka aragto zaada muslimu muslim wuxuu ku daray faqaalat umu salama umu salama waxa ay tiri wahal yakunu haadaa oo arrintan iyadaa ma dhacdaa oo arrintan iyadaa ma dhacaysaa naagi ma arkaysaa oo ma ixtilaamaysaa naag qaala waxau yihi nabiga sal l slam nacam haa famin ayna xaggee u yakunu ka ahaanaya ashaba isu ekaanshada nacam isu ekaashada iyo shabahu wiilku hooyadiisa u ekaadaa ama gabadha hooyadeeda u ekaanaysa haddaysan shahwo qabin isu ekaanshada xageeday ka timahay waxa isu ekaanshada jiidanayo canuga waa maxay haddii shahwo aynan jirin idan marka diyo meeshii marka haweentiina sida ragga oo uleeyahay shahwo ayay iyaduna ay uleedahay marka meeshaan culimada waxay ku kala masaladan marka ay ku kala duwaan haweenta biyaheeda marka riwaayadka gabal inay jilicsan yihiin sheegaan hay biyo aad khafiif u ah nam hay taabaa ku kala duwan meesha ay ka imaanayen ku kala duwan yihin nam hay oo kalxamahay ka imaanayen haweenka biyaheeda haweenta biyaheeda nimankooda dhabarku ka imaanaya nam hay ayb yakruju min bayn sulbi wataraa'i siyaabahaasa lagu kala duwan nam laakin haweenku ixtilaamka kuma badna maxaa yeele xadiidkaana cadaynayo umu inay nebiga weydiiso oy tiraahdo wartan eh, yaa rasuul allah midaanoo kale haweenta haweenka waxa nimanka ku dhaco ma ku dhacaan inay weydiiso maxaa keenaya kuma badna iyadan iyaga hadday ku badnaa lahayd maba aysan weydiiseenba su-aashu maba imaa lahayn banaan taana culimadu marka xadiidkan way ka qaataan marka xadiidkan hadda taqtasilo un um buu yii waa qubaysane buu yii bs kii hore laakiin goorbay qubaysane idaa ra'at ilmaa nacam mar walba adiga shardiga ayaad ku qaydaysaa wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yaktasilu mid qubaysta ayuu ahaa min arbacin afar ayuu ka qubaysta jiray nebiga min aljanaabati janaabada janaabada xaggeedu ka qubaysta jiray wa yawma aljumcati buu u qubaysta jiray maalinta jumcada wa min alxijaamati toobinta ayuu ka qubaysan jiray wa min gusli lmeyti meyt dhaqidiis ayuu ka qubaysan jiray rawaahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu khusayma abu daawuud baa weriyey ibnu khusaymana waa saxiix yeelay ibnu xajarse waxau ishaaray talkiisulxabiirka fiihi muscab ibnu shayba ayuu yii xadiidkan waxaa ku jiro muscab ibnu shayba wa fiihi muscab ibnu shayba ayaa ku jiro wa fiihi maqaalon warbaa ninkaana ku jiro waa lagu hadlay taqriibu tahdiidkana wuxuu ku yidhi muscab ibnu shayba layin lxadiid layin lxadiid xadiidkii marka waa mid marka xadiidkiisa oo daciif waxaa kaloo yii marka xadiidkan waxaa daciifiye buu yii ibn xajar sidoo kale abu zurca iyo axmed binu xambal iyo albuhaari alimaam lbuhaari abu zurcat araazi axmed bnu xambal saddexdana xadiidkani way daciifiyeen marka xadiidku waa daciif ciladiisuna waa muscab ibnu shayba yaa daciifiyey bukhaari abu zurca iyo eh, iyo axmed bin xambal ibnu xajar talkiisulxabiirku arrintaa ku sheegay marka xadiidkan afar waxyaabood in laga qubaysto tilmaama janaada in laga qubaysto horaan usoo marnay oo iyada axaadiista kale kaa deeqayso maalinta jumcada in loo qubaysanayana xadiidkii abi saciidin alkhudri ee imaan doona u daliilo guslu yawmi ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim nin kastoo qaangaara maalinta jumcada qubayskeeda waajib uu ku yahay xadiiskaas asna kaa kaafinayo maalinta jumcada xijaamada iyo toobinta wax kusoo arooray ma ogi an fii xuduudi maa aclamu oo saxiix ah in nabiga toobin uu ka qubaystay maydka dhaqitaankiisa horaan uga soo oo waxaa kusoo arooray axaadiis markamanasala eh, eh, mayitan eh, falyasil ninkii mayd dhaqo ha man xumila falyatawaa ninkii mayd qaadana ka weysa qaata kaasaa marka wuxuu tilmaamayaa marka in mayd qofkii dhaqo inuu qubaysto inay ufiican tahay oy sunno tahay sunadana waxaa ka dhigay laba xadiis oon sheegnay ibnu cumar iyo xadiiskii ibnu cabaas labada adaad xusuusataan markaan xadiidkan de saddex waxyaabood u sheegay axaadiis kale looga kaaftooma xijaamada oo la gaar noqday haddana iyado taas unbaa marka u baahan baxti aada u dheer in lagu sameeyo markaas si loo ogaado isku xugunna ma aha qubaysyadan hadda janaabada qubayskeeda waa waajib jumcada qubayskeeda waa laysku hayaa waajib iyo sunna midda ay tahay maydka dhaqidiisana waa sunna in laga qubaystaa markaasa hadday tahay isku wada axkaam ma aha khulaasatul qowl qumays waxyaabaha waajibiya waxaa kamid a ah janaabadiiba hadda inta noogu soo daray nacam iyo jumcadii iyo mayd dhaqitaankiis nacam laakiin marka kuwaan ayagu wujuubkooda iskuma raacin labadan dambe an abi hurayraa radia allahu canhu fii qisati tumaamata bni ufaal qisadii ninkii tumaamata bni ufaal ee reer bani xaniifa ahaa cindamaa markii aslama oo islaamay wa amarahuna markuu islaamay qisadii ku saabsanayd wa amarahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam qisada soo socota yani xadiis dheer ahaa wa amarahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam waa soo gaabsaday ibnu xajar nacam waawgan wuxuu ku cadfan yahay war hore nacam caadif ugu yahay nacam wa amarahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waa amray sumaama an yaktasila inuu qubaysto rawaahu cabdirazaaq baa weriyey wa asluhu muttafaqun calayhi xadiiska asalkiisana bukhaari muslim baa weriyey markaa fiiri qisada ay bukhaari iyo muslim ay wariyeen amarka nebiga kuma jiro hal fahm xadiidka bukhaari iyo muslim sida ay u wariyeen amarka nebiga inuu amar siiyo bax soo qubayso uu kuma taalo bukhaari iyo muslim waxay ku wariyeen xadiidka waxay yiraahdeen markii uu islaamay islaamkaa saddex saddex maalmood nebiga uu bandhigay sumaama markii dambe la daayey ayuu intuu biyo qaatay ayuu timirta gadaasheeda inta tegey isaga unbaa iska soo qubaysa nacam wa amara ma ku jirta bukhaari iyo muslim nebiga inuu amar ku siiyo kuma cadda nacam oo riwaayada bukhaari haddaad fiiriso isagaa baxay soo qubaystay markaas ayuu marka islaamay nacam ayb riwaayada laakiin cabdirazaaq uu wariyey iyo riwaayaad kaleo fara badan oo bayhaqi iyo ay warinayaan waxaa nas ku ah oo ku cad nebiga inuu amrayna nacam wa amarahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam an yaqtasila nebigaa amar ku siiyo orod kacoo soo qubaysa u yiri ibnu xajar marka fiiri diqada ku jirto wuxuu yihi xadiidka marku sheegay kadib rawaahu cabdirazaaq ku yii xadiidkan cabdirazaaq ah weriye wa asluhu muttafaqun caleyh inta muttafaqa ah asal oo ka cadeyn leana qisada asalkeeda bukhaari muslim waa weriyeen laakiin amarka oo ka raba asaga ilaan hadda amarkaas ayaan rabnaa mogtahay in nabiga haddaw nabigu amarka siiyey meesha maxaa ka cadaanayo gaalku haddaw islaamo inuu qubaysto ayaa waajib ku noqonaysa hadii kale amarku una nebiga siininna de waajib ma noqonayo meesha waajib ma imaanayo lidalika riwaayaadkiibuu ku kala soocay midda bukhaari iyo muslim amar nebiga inuu siiyo kuma cadda qisada unbaa ku cad maa qisada unbay weriyeen iyada laakin riwaayada cabdirazaaq isaga oo soo qabsaday hadda iyada nebiga inuu amarka siiyey cadaynaysa maa sidaa daraadeed marka xadiidku wa amarahu annabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigan wuxuu amray an yaktasila inuu qubaysto nacam tumaama marka maadaama waana saxiix nacam ahay amarkaa nebiga oo siiyena waa saxiix nacam oo riwaayada cabdirazaaq iyo rag kaloo badan ba ayaa werinaya bayhaqi iyo ay kamid yihiin marka eh, <clears throat> sunanulkubraha ayuu ku werinaya oo wuxuu leeyahay inahu amarahu an yaktasila nebigaa amre inuu kubaysto mar haddii marka riwaayaad kale cabdirazaaq iyo bayhaqi iyo ay werinayaan asalka qisadana bukhaari muslim ay weriyeen marka xadiidku waa saxiix nacam marka maxaa laga qaadana fiqiga laga qaadana waa maxay asbaabta qubays waajibiso waxaa kamida alkaafiru idaa aslam gaalka hadduu soo islaamo waa inuu qubaystaa nacam ama hadda ka hor ha isku soo junuubo ameens isku junubin nacam mar hadduu gaalnimadiisaas uu kasoo baxo ayuu ku qubaysanaya nacam hay sababta qubayska keenayso saas waay madaahibta marka alimaam axmed ibnu xambal waajib waayo qabaa gaalka hadduu soo islaamo inuu qubaysto waa waajib imaamu shaafici iyo culamada shaaficiyadana waxay qabaan waajib maahana waa sunna maxaa marka iyagu ay daliishanayaan waxay daliishanayaan waxay leeyihiin ma sugnaanin inuu nebiga nin walba oo islaamo oo qubays ku amri jirin ma sugnata haddii hal nin ay sugnaatay nebigu inuu qubays amray kuwa kalena aan lasoo guurinin taas keliya xagun laga qaadan karaa marka taas xujo ma aha mida kale waxaa looga kaaftooma oo iyadana marka sugnaatay abu daawud iyo ay warinayaan iyo tirmidi iyo nasaa-i nabiga sala allahu alayh ali wasalam qays ibnu caasim saxaabi qays ibnu caasim la yihaha ayaa islaamay markaasuu marka nebigu waxa uu yihi waa islaamay wuxuuna i amray nebiga an aktasila inaan soo qudaysto naam inaan soo qudaysto ayuu nebiga i amray wna marka saxaabiga qays ibnu eh, rabiicna waa la amray nacam qays ibnu caasim baan ujeeda nacam saxaabiga qays ibnu caasimna nebiga markau soo islaamay waa u amray laba saxaabi baa marka nebiga amar uu siiyey xumaamo iyo qays ibnu caasim labadoodaba markay islaamayeen waxau amray inay qubaystaan labadaba nicmo hay marka haddii laba xadiid la haayo oo nebiga uu amar ku bixiyo amarka nebigana waajibaa lagu xambaaraya nicmo ilaa wax sunno ka dhigan la maahan haddii laba saxaabi lahaayo inta kale oo aanan la ogeyn in la amray iyo inaan la amrayn miyaa looga tegaya amarkan sariixa ma looga tegay lidalika shaaficiyadu waxay ku daraan walkaafiru idaa aslama min alabsaali lmasnuuna qubaysyada sunada ay ku daraan laakin inuu qubaystaa waa waajib waajib iyo shardina yaan la isku khaldin shardi uma aha islaamnimadiisa oo ninkan islaamnimadiisa waa ansaxay hadda si qubaysanin waajib iyo shardi laba istilaax waa isku khaldin iska jir ha u qaadanin in laleeyahay gaalku islaamnimadiisa maba ansaxaysaba ilaa ka qubaysto sidaa lama dhihin islaamnimada marka way ansaxaysaa sababto shardi ma aha qubaysku laakin waa waajib sidoo kale inuu tima iska xiiro oo markaa eh, timii inuu xiirta tima hoose iyo nabiga sala allahu alayh ali wasalam ninba isana sidaa u amray marka eh, xadiidkan iyo kaas qays ibnu caasim labadaba islaamnimada gaalku waa sabab keenaysa inuu qubaystan sabab min asbaab lgusl intaan ku gaabsanayna maanta insha allahu tacala bilaa tawfiq sal sl ala maxamudin caleyh